wanaagsan kulan wacan saaxiib yaal dalkiin meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal xiliyadan oo kale ayaad ka maqashaan raadiyaha kulmiye magaalada tan muqdisho mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal waa khamiis taariikhduna waxay ku beegan labada bisha labaad sanadkuna waa qodobada barnaamijka ogaal haddii allah awoo dileedma aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya maxkamadda ciidamada qalabka sida oo saaki xukun dil ah ku fulisay askar ka tirsanaa ciidamada dawladda oo horey u dilay askar kale oo ka tirsanaa ciidanka dowladda ciidanka deegaankana waxay sheegeen in al-shabaab badan ay ku laayeen deegaanka beerxaano oo dhacabdulaadka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib dagaal xooggan oo halkaasi ku dhex maray labada dhinac ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada baraawan waxay sheegeen inay diyaar u yihiin sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qodobada kaloo barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya dowladda shiinaha oo digniin adag u dirtay dhiggeeda maraykanka iyo dowladda jaad oo sheegtay inay caadayeyn doonto xiriirka kala dhexeeya israa'iil qodobadaasi dabcan wixii ay waran ugu soo kordhay ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena xubnihii joogtada ayaa qayb ka ah sidoo kale ee u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka ogaan suran nayl yar iyo daylay laxdi yay kaa dib jirin saaxiib yaleeskaasi wuxuu daafur u ahaa barnaamijka ogaal qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecada waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro sidaan wax idiin dhacnaa haddaan hadal idiin dhacay sugtaa waayahay saaxiibayaal mar kale barqa wanaagsan aynu ku bilownaya barnaamijka ogaal maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saakay oo khamiisa goordhow waxaay dil toogashaa ah ay ku fulisay ilaa afar askari oo ka tirsanaa qeybaha kala duwan ee ciidanka xooga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya tiirka isgool buluusiya ayaa askartan goordhow la geeyey waana la toogtay afarta askari ee la toogtay ayaa waxa ay ka kala tirsanaayeen talisida militariga booliiska iyo nabad sugidda qaranka kuwaas oo loo haystay dilal ay horay u geysteen iyagoo dilay afar askari oo kale oo isla ka kala tirsanaa noocyada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka afarta askari ee la dilay ama la toogtay oo maxkamaddu ay toogashada ku filisay ayaa waxa ay kala ahaayeen bukhaari cawil maxamuud oo nise ka tirsana ninka labaad waxaa magaciisa lagu sheegay marxuumka labaad eh cali maxamuud xasan oo isna militariga dalka ka tirsanaa iyo ninka saddexaad oo isna magaciisa lagu sheegay cabdirasaaq axmed mukhtaar oo booliiska ka tirsanaa marxuumka afaraad ee la toogtay waa maxamed nuur sheekh waare oo isna ka tirsanaa booliiska dhammaantood waxaa lagu soo eedeeyey faldambiyeedyo kale ah inay dhammaantood ay dileen askar ka tirsan isla ciidanka dowladda fagaaraha isgool boliisiya ee lagu toogtay waxaa ku sugnaa saraakiil ciidan askarta toogashada fulinaysay iyo qeybaha kala duwan ee maxkamadda xukunka fulinaysay xeer ilaaliya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sifaalaha sharciga loo maray iyo toogashadu sida u dhacday faahfaahin ka bixi maanta oo ay taariikhdu tahay labadii bishii labaad laba kun waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa koow dable bool cabdirasaaq axmed mukhtaar labo alifla bool maxamed nuur sheekh warre saddex laba alif la xooga cali maxamuud xuseen afar dable nisa bukhaari cawil maxamuud cabdi wabilaahi towfiiq kaasi wuxuu ahaa xiriiraaliyo ku-xeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida isagoo faahfaahin ka bixinayay eh, afarta askari ee eh, dilka toogashada ah saakii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku fulisay markan hiran ayaan aadaynayay ciidanka deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda ayaa dagaal qaraar oo saacado badan qaatay waxay la galeen ururka al-shabaab dagaalka ayaa shalay duhurnimadii wuxuu ka bilowday dulaadka deegaanka beer xaano ee koonfur galbeed kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dagaalkaas ayaa soo gaaray ilaa iyo xalay fiidnimadii dhinacyada ayaa dhowr saacadood ku dagaalamayay deegaankaas waxaana lagu soo waramayaa in khasaare xoogan uu kala gaaray sarkaal ka tirsan ciidanka macawisleyda oo la hadlay raadiyaha kulmiye waxa uu sheegay in eh, xubno badan oo ka tirsan al-shabaab halkaasi ay ku laayeen waxaana intaasi uu sii raaciyey in iminka deegaanka beerxaano ay gacan ku-hayntiisa ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka oo aagaasi ku sugan waxaana wararka iminka deegaanadaasi aan ka helin ay sheegayaan in dhaqdhaqaaq ay sameynayaan ciidanka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ee aagaasi ku sugan beerxaan oo tiro dhowr jeera ah waxaa soo weeraray ururka al-shabaab iyagoo kasoo tallaabay dhanka galbeedda webiga shabeelle halkaas oo fariisin u ah ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ayaa tiro dhowr jeer ah oo hore dagaal xoogan ku dhex maray dhinacyada isgarabsanaya ee dadka deegaanka iyo kuwa dowladda iyo al-shabaab oo dhinaca haddaba afhayeen u hadlay ciidanka macawisleeda oo la hadlay wariyeena xasan maxamed xuseen ayaa waxaa uu yiri eh, si wanaagsan dhammaan horta waa islaamnay shaqaalaha idaacadda iyo bulshada soomaaliyeed oo iga dhegeysan doonto ama daawo doonto dagaalka horta maanta saacado badan oo qaatay gabalka ayaa isugu dhacay marka meelo badanna waa ka bixinay oo ay ka mid tahay buurta oo dowla guud ay saarnaayeen ceelka beerxaano iyo dhammaan tuulada beerxaano waa ka saarnay meel hawda oo beerxaana iyo sarjanta udhexayso ayay marka ku jiraan naja gobolka suuqa dhacay marka khasaare runtii cadowgana khasaare fiican ayaa ka gaara maanta meeshaas eh, gorsheegtadu imisay ahayd xilligii dagaalku u adiga afartii ayuu bilawday dagaalka oo subaxnimo gobolkana ayaa u dhacay hadeer way eh, waxaa sheegtay kula hadlaana badan ayaa sheegtay inaad shabaab kala wareegteen deegaankii ugu horeeyay dagaalku ka dhacay deegaankee buu ahaa dagaalku markii hore wuxuu ka bilowday meel oo beer xana ka sokayso door goyo layidhaha buurtay saanaan meesha ayaan ka dejinay buur kalento ceelka iyo aggiisa saanaan waa ka saarnay tuulada waa ka saarnay meel oo tuulada marka la dhaafo ah oo hawda oo waasishay ku yeeleen meeshaay ku jireen halkaas marka gabaldhac ayaa hadda ka saarnay haddana ciidanka ayaa ku sugan dib deegaanka iyo ciidamada qalabka jira oo iskaashanaya iyo ciidamada gorgor gaar ahaan ururka sideedaad dagaalka qayb ka ah eh, dagaalka goobahaad ku qaadeen ma waxay ahaayeen goobo al-shabaab saligi waaweyn ay ku lahaayeen mise uun keli way isku aruursanayeen oo xogtaas aad hesheen wallahi runtii horta khasaaro xoogan ayaa ka gaaray meeshaas eh, dhinaca tarejanta gawaari gurmada usii socotay ciidan dabarjebin u dhignay laba gaari ayaan ugu gurnay gaari oo kabtaabuuda iyo nooho labadaas gaari meeshaas ay ugu gurteen runtii khasaarada eh, lamilobaanna waa ku dhaceen axmed waxaanashira loo dhigay maanta intaan khasaare u gudbin shabaab saligi waaweyn miyay ku lahaayeen deegaanadaad weerarteen maanta deegaanada waayaan saa eh, og tahayba webiga biyo ma lahan meel kastana waa laga soo gudbaayaa eh, laga soo bilaabo buluburt ilaa balad weynanta ka dhexaysa webiga ciidanku macnaha ma wada taagno nimankaa marka cadowgaa meeshaan ayay isku aruursadeen dogtoodana waa haynay maantana weliba la taaba kale ayay ka gaareen ciidamada dibareynta iyo ciidamada qalabkiisa eh, waxaa inoo sheegtay dagaalkii inuu soo gaaray gabalacii maxaa khasaara ah ilaa hadda aad inoo sheegi kartaa oo dagaal ka dhashay dhankiina ha ahaato amba dhanka shabaab annaga dhankeena laba askari ayaa ku dhaawacantay eh, dhaawac fududna waa hadda magaalada loo qaaday dhankooda labada gaari gurmadka horta wixii ku saarnaayeen waa gudkeen anaga dhinta saaraan ma siin karno reyaasheeda ma hayno laakin labadaas gaari sabana kudhaca eh, waa gubnay runtii khasaare xooganna waa gaaray laakiin tirada ma haysaan waa dareemi kartaa dagaalka intaa socda waa dareemi kartaa oo ciidamo aad u qalabaysan weliba ayla dagaalamayaan may noo sheegi kartaa marka khasaaraha tirada intuu leegyahay shabaab gaaray wallahi kiyaastii adiga shan iyo labaatan ilaa soddon meelahaas waa gaaraan lantaas le khasaaraga meeyadkooda ilaa iyo lix ayaan hadda anaga aragna indhaha saarnay inta kalena way kasii badan yihiin manaanta gurana waa kasii badan yihin slen qiyaas tirada imise ayay eh, eh, la eg yihiin gaarayaan deegaanadii maanta aad la wareegteen haddaad inoo sheegto magacyadooda deegaanada waa doolgooye iyo meesha la yidhaahdo caalka tarajanta caalka beerxaana ayaan rabaa rajitaan ku dheen iyo tuulada beerxaana gebi ahaan hadda gacanta ciidamada ayay ku jirtaa kaala hadla aado haddaan kaala hadla dhex fadhiya beerxaan xaaladda way degantaa soo maha caawa xaalada waa degantaha waxa badan da ma jiraan maadaama guud ahaan aad eh, deegaanada aad inoo sheegta aad gacanta ku haysaan haddana beerxan aad joogto eh, bal waxaad faahfaahin koo naga siisaa deegaankan eh, muddo shabaab ayaa ku sugnaa idinka ayaad la wareegteen nolosha ka jirta waa nolol noocee ah wallahi horta meesha nimankaana meela joogaan wax nololo ka jira ma jiraan saa og tahayba nimankaana waana urur oo alqaacida oo gumaadka umadda soomaaliyeed usoo baxay meel ay ka sugan yihiinna wax nololoo ka jira ma jiraan ama ha noqoto adeega bulshada ama ha noqoto caafimaad waxbarasho haba yaraatee nolosha aasiga ah, wax ka jira ma jiraan haye dadka shacabkan odashayga gacan ma nolo wax jooga ma jiraan marka hadda keliya ciidamada ku sugan miya oo wax shacaba ma joogaan keliya ciidamada ay ku sugan hadda wax hadda shacab oo khasaare ka soo gaartana ma jirto eh, dadka shacabka dadka shacabka xog ahaan ma heshan oo ma dagaalka intuusan bilaabin ayay ka barakaceen deegaanada deegaanada marna way ka baxaan dadka shacabka dad wanaagsan waay waa nala shaqeeyaan xoogaha inta badan ayaga ka helnaa cadowgan ummaddu waa nacday dhibaato ayay muddo badan ku haayeen mar dhowna waa ka xurina insha allahu shabaakee soomaliya kamidta joogaan ka maari doona duleyda eh, shabaab hadda halkey joogaan deegaanka ugu dhow waa halkee hadda eh, talejinta meel u dhow ayay si cararana farxadkooda loogu sheegay hadda bar ay ku sugan yihiin ma jirto eh, intooda badan webiga waa ka gudbaanaan sila haye kamana arki doona waa soo afjari doona haduu layla insha allah maalmaha soo socda baa waktiga ugu dhow qorshihiinu waa maxay waxaan ognahay in koonfurta magaalada beled in shabaab ay goobo ka joogaan ay jiraan qorshaheenu waxa waaye mar dhow dalkeen laga xuray hadduu ilah yidhaahdo ka dawlad ahaan iyo ciidamada deegaanka intaba waxay u diyaarsan yihin ina iska dulqaadaan cadowga haye mar mar dhowna waa si xura ayay ku noolaan doona haduu ilah yidhahdo Eh, dhinaca kale deegaano badan oo shabaab eh, ay joogaan ayaa jira gobolka ku yaala eh, muddooyinkii ugu danbeeyey hakad ayuu ku jiraa dagaalkii kacdoonka ahaa ee dadka shacabka ahaa marka maxaa is leedahay sababtaas ayuu hakad u galay wallahi dagaalka horta saa ogtahay kor ka soo baxo dhinaca askar oo galguduud dhinacan xigana waa ka socaya dhinacan hoose hadda agadiinka oo kale ayaan dhowdhaweensha waatay waatay qaybtaan oo welida uu ka dhacay dhagaxley ilaa iyo camalow dhinaca shuubida iyo qorxjika maxabisa laa keenay marka marnaba masaagi doono intay nimankaan kusugan yihiin nabadeedka alxamdulilah ayaan ku qaban doonaa dulayra afayeenka ciidanka deegaanka ee macawishireyda loo yaqaana ee gobolka hiiraan ayuu ahaa dagaalkii beerxano ee duleedka beledweyne al-shabaab ay kula galeen saacadii lasoo dhaafay ayuu faahfaahin ka bixinayay wuxuuna sheegay in khasaare xoogan al-shabaab lagu gaarsiiyay dagaalkaas beer xaanana iminka ay ku sugan yihiin ciidanka deegaanka weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waaya dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal ee barqa wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale markana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu shir guddoomiyey shirka afargeesoodka ahaa ee dowladaha safka hore ee loo yaqaano jabuuti ethoobiya iyo sidoo kale kenya ee dariska la lahaa soomaaliya iyo sidoo kale soomaaliya shirkaas ayaa maalintii shalay ahaa la qabtay waxaana lasoo gabagabeeyey gelinkii dambe ee shalay war murtiyeed ayaa shirkaasi laga soo saaray waxa ugu muhiimsan ee shirka looga hadlayay ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa ama loo dardargelin lahaa dagaalka ballaaran ee lagula jira ururka al-shabaab kaasi oo gulufkiisa uu ka bilowday bartamihii sanadkiina dhaafay al-shabaab ayaana lagu guuleystay in deegaano dhowra iyo degmooyin laga saaro oo laga faramoroojiyo in ka badan shan toban sano oo ay maamulayeen dowladaha jabuuti ethoobiya iyo kenya madaxdooda ayaa kulanka qeybka ahaa waa madaxweynayaasha madaxweyne ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti madaxweynaha kenya william ruuto iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed ayaa qeyb ka ahaa shirkan sidoo kale shirka waxyaabaha looga hadlay waxaa kamid ah xasilinta ee deegaanada lagala wareego al-shabaab sidii adeegyo as-aasi ah loogu sameyn lahaa marka al-shabaab laga saaro sida adeegyada waxbarashada caafimaadka iyo gurmadka la gaarsiinaya shacabka soomaaliyeed marka al-shabaab deegaan laga saaro taas oo laga codsaday dowladaha safka hore ee deriska lahaa soomaaliya inay dowladda soomaaliya ay ka caawiyaan qodobada kale laga hadlay waxaa kamid mid ahaa dhamaystirka sidii admis ay dalka uga bixi lahaayeen si tartiib tartiib ah kolkaas oo xilliga dambe ee mustaqbalka dhow uu yahay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay guud ahaan dalka ay iyagu joogaan markaas oo ay admis ugu dambeyn ay ka baxayso gudaha dalka soomaaliya inkastoo aan la carabaabin xilliga laakiin mustaqbalka dhow ayaa la filan karaa oo si tartiib tartiiba ah ayaa admis la doonayaa inay u faaruujiyaan soomaaliya haddaba eh, kulankaasi maxaa ka soo baxay inkastoo warmurtiyad laga soo saaray ma yahay eh, eh, mid faa-iido u leh soomaaliya dowladaha dariska lahna ma yihiin kuwa u hagarbixi karo ama si dhaba ah uga rumeyn karo codsiyada soomaaliya ay soo gudbisay iyo waxyaabaha kulanka looga wada hadlay ma yihiin kuwo si dhab ah ee eh, u fuli kara su-aalahaas iyo su-aalo kale waxaan wax ka weydiiyey cabdiraxmaan cabdiqaadir saalixi oo ka faalooda arrimaha amniga iyo deegaanka waxaana uu yiri eh, aada umaadsantahay eh, darar adiga iyo bahda kulmiyiba waa idin mahadcelinaa intaa kadib shirkii shalay magaalada muqdisho kusoo gabagaboobay oo ay ka qayb galeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowladaha safka hore laisugu yidhaahdo oo ah dowladaha dariskala ah soomaaliya sida ethoobiya kenya iyo jabuuti hmm. ah, runtii eh, shirkaasi shalay magaalada muqdisho ka qabsoomay waxyaabaha la filayay oo dowladda soomaaliya iyo maxay ahayd oo aada diradda looga saara la filayay waxaa ka mid ahayd bixitaanka ciidamada artemis la yidhaahdo ee soomaaliya ku sugan maadaama ciidanka atmis ee soomaaliya joogo ay maxay ahayd muddo badan ay dalka joogaan oo tan iyo bilowgii labadii kun iyo toddobadii iminkana laisu diyaarinaya sida madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay in ciidanka ugu dambeeya ay bixi doonaan december labada kun afar iyo labaatanka marka inkastoo qodobadaasi si fiican loogu nunuuxsana shirka waxa uu shirka ahaa mid iska qodobadii hore caadiga ahaa laga hadlay iskaashiga dowladahaasi dowladda soomaaliya ay la leedahay la xoojiyo la dagaalanka dalka waxaa loogu yeera argagixisada ama kooxdan al-shabaab maxay ahayto sidii loo xoojin lahaa dagaalkooda iyo si lamid ah sidii magaranaysaa deegaanada iminka la xureeyey ama al-shabaab laga qabtay gargaar la gaarsiin lahaa marka qodobada ah in iskaashi la sameeyo qaabkii afartaa dowladood ay isaga caabin lahaayeen dhibaatada kooxda waa qodob muhiim ah meesha taagan waxyaabaha kale ee dowladda soomaaliya iyaga ayay qusaysaa in deegaanada laga qabtay al-shabaab gargaarkii iyo waxyaabihii loo baahnaa ay gaarsiiso iyo adeegyadii dawliga ahaa ee u dhamaystirta dowladda soomaaliya wax looga baahan yahay waaye saaxiibadeeda caalamkana waa inay ka taageeraan waa wax muhiim ah dowladaha dariska ah maadaama ay dan ku jirto soomaaliya inay nabad noqoto iyaguna nabaddooda ay ku jirto inaguna in iyagii nabad helaan annaguna nabad hela dan noogu jirto runtii waxaa mar walba muhiim ah in dowladahaasi ay ka shaqeeyaan qaabka soomaaliya iyo maxay ahato ay nabad u heli lahayd waayahay shirka waxyaabihii laga soo saaray waxaa ka mid ahay xasilinta deegaanada al-shabaab ee laga saaro marka ciidanka xoog dalku ay deegaan qabsadaan sidii dadkaasi adeegyada asaasiga ah loogu soo celin lahaa ama gurmad kale loo fidin lahaa oo laga codsaday wadamada dariska laha ah soomaaliya inay ka caawiyaan ma kula tahay wadamada dariska ah in arintaas ay awoodaan oo ay ka caawin karaan si hagarli ah runtii xasilinta deegaanada laga qabta al-shabaab ee dowladda soomaaliya qabato waxaa loo baahan yahay waa waxa inay xasiliso loogu baahan yahay dowladda soomaaliya waxaa loogu baahan yahay in qorshayaal istraatiijiyad la timaado dowladda soomaaliya ayaa loogu baahan yahay dowladahan eh, dariska ah keliya waxa loogu baahnaan karaa waa logistically ama si farsamo ah in ay ka caawiyaan maadaama dowlado hore u dhisnaa oo muddo badan annaga intaa burburka ku jirnay iyagu ay ahaayeen dowlado soo kobcay oo xoogeystay in waxyaabaha logistically iyo farsamooyina inay ka caawiyaan oo qaab technical ahaan caan ah ay ula shaqeeyaan mooye wax kaloo hadda sidaa usii buuran ay ka caawi karaan ma laha soomaaliya iyada ayaa loogu baahan yahay in deegaanadii la qabtay ay geyso hay-adihii garsoorka hay-adihii dambibaarista boliiska iyo sistamkii dowliga oo dhammaystiran waxyaabaha dadka badanaa ah soomaalidu ay shaki gelinayaan ama xasililo la-aanta ka jirta deegaanada iminka dowladda ee qabsatay al-shabaab laga saaray waxa ugu weyn deegaanadii saldhig booliis inaan laga hirgelin weli inaanan maxay ahayto sistamkii kale iyo iyo maamul daadejintii kale ee duuliga ah deegaanadaasi gebigoodba loo samayn oo hiiraan ilaa iyo mudug inta u dhexayso ee dowladdu isaga cararta keliya aysan la imaanin qorshayaal ay ku xasilinaysa amniga oo hay-adihii booliska iyo garsoorka lagu dhisi lahaa marka dowladda soomaaliya waa door iyada laga rabo ma ahan door dowladaha shisheeye ee dariska nala ah oo maxay ahato inay qayb ka qaataan la raba ma aha maadaama howlgalkan uu yahay howlgal ciidamada dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka keliya ah marka waa dowladda soomaaliya iyagaa loogu baahan yahay istraatiijiyad iyo qorsheyaal cad inay kala timaado ugu dambeyntii aragtidaada sidee u aragtaa shirka maxaad isleedahay waa laga tegey oo loo baahnaa in aada loo gorfeeyo oo dulucda la gaaro la taabto ma jiraa qodobo aad jeclaan lahayd in si eh, run ah loo falanqeeyo oo aad isleedahay waa laga tegey qodobada in la falanqeeyo aad iyo aadka muhiimka u ah oo anay ahaan aan maxay maxayto shirkaasi aan ka dhex sawiranayay waxaa ka mid ah oo madaxdu inay ka wada hadlaan ay ahayd wadanka soomaaliya ciidamada amisom ayaa jooga ciidamada amisom ee wadanka soomaaliya joogana waxaa ka mid ah dowladaha laisugu yidhahda safka hore waa etoobiya iyo kenya iyo jabuuti labada dowladood ee kenya iyo etoobiya ciidamada amisom jadwalkooda ugu jiro ciidan ka baxsan oo xaddaaf ah ama tirabeel ah ayaa dalka ku sugan waxaa loo baahnaa in la gorofeeyo ciidamadaas nidaamka amisom ku jirin tacadiyada ay geystaanna cid loogula xisaabtamayo aysan jirin oo amisom nidaamkoodii aysan ka mid ahayn tusaalaha markaan ku siiyo dowladda kenya oo kale waxa ay dhibaatooyin badan ku haysaa dadka degan gobolka gado ay duqaysaa ganacsiyadii ay duqaysaa sidoo kale dadka xoolo dhaqatada ay duqaysaa shacabka ay duqayaan ciidamadaasi sidoo kale daliil bareer ah ayay geystaan cid hadda lagala xisaabtamayo ma jirto maadaama ciidanka amisom aysan ka mid ahayn ciidamadaasi halkaas dhibaatada ka geysanaya marka waxaa loo baahnaa waa gorofaynta ciidamadaasi sida laga helayo kow oo wax muuqda oo banaanka yaalla ah qodobka labaad oo in diiradda la saara loo baahnaa dhisida ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sida dowladahaas si hagar la-aan ay ugu qayb qaadan karaan iyo maandhaydka ciidamada amisom ee labada kun afar iyo labaatanka december markii madaxweynaha siduu ku dhawaaqay qaabka jadwalka macquul ay tahay in ciidamadaasi dalka looga insixaabiyo ama looga saaro dowladda soomaaliya waxaa aaminsanahay eh, dabcan in maxay eeto eh, arrimahaasi aanan lagu soo hadal qaadin islamarkaana ay aad iyo aad muhiim u ahayd shacabka soomaaliyeed waxa ay ka warsugayeen ma ahayn in la yidhaahdo waa taageero iyo maxay ahayd eh, liska kaashto iyo waxyaabahaas waa waxyaabihii hore dadku ugu daleen ee waxa la sugayay waxay ahayd in ay qorshayaal cad ka keenaan sida ciidamada amisom maxay ahayd ama atmis howlgalkan loo yidhaahdo dalka looga dhimi lahaa ciidamada dalka ku sugan iyo sida ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tayeyntooda loo dardargelin lahaa waa laba qodob oo aad u culus oo dul taagnaa shirkaasi islamarkaana wax muhiim ah hadda ama mawduuc muhiim ah oo laga soo qaatayna aysan jirin dabcan waayaha dhegeystayaal wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdiqaadir saalixi oo ka faaloonayay shirkii afargeesoodka ahaa ee dowladaha safka hore ee soomaaliya ay ku yeesheen muqdisho oo lasoo gabagabeeyey oo dabcan war murtiyad laga soo saaray weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaaleh markan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan magaalada baraawe ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin la dagaalanka ururka al-shabaab iyo sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ka jogaan gobolka shabeellada hoose taliska xooga dalka qeybtiisa lixaad waa taliska xooga dalka guutadiisa lixaad ee ku sugan deegaanadaas ayaa waxay sheegeen saraakiishoodu in ay heegan u yihiin sidii howlgal ballaaran ay u qaadi lahaayeen taliyaha guutada lixaad ee ku sugan barawe oo kormeer ugu tegay ciidanka xoogga dalka ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey howlgallada cusub iyo sida ay ugu diyaar garoobeen waxaana uu yiri halkan aan hadda joognaa waa ururka shan iyo labaatanaad guutada lixaad qaybta lixdamaad waa ciidankii ururka qaybtiisii xeebta waxaan hadda joognaa waa difaacii xeebta waxaan soo gaarnay aan soo gaarayna waa ururka booqashadii aan hadba ugu imaan jiray haddana eh, iyo diyaargarayn iyo abaabul isku dubarid eh, sida aad ogtihiin bana hadda eh, wadanku wuxuu ku jiraa guluf dagaal gulufkii dagaalka ayuunbayna ka mid tahay diyaargarowgeennu ururkaanuna hadda diyaarna awal markii hore wuu ahaay sahankiisa ilaa guurihiisa habeennimo waxay ku tagaan ilaa meel labaatan kilomitr oo baroodooyi iyo carshaanley ilaa ceelhiina ilaa ilaaha ay suure qardhaale halkaasoo dhan bay maraan marka sidaas laadligeed ayaa iyagoo walba socodna ku jirayaan haddana waxaan sii farnay inay sii diyaar garoobaan hadda waxaa dhinacyada iga jiraa waa taliyihii ururka iyo amaanduulkii diyaargarowgu ilaa ambareesa ilaa siimanka ilaa xeebta oo dhowr meelooda magaalada gudaheeda intaasba way ku wareegsan yihiin diyaargarooduna aad iyo aad boqolkiiba boqol markii horena waa wanaagsanay haddana way sii laba jibaareen waxayna diyaar u yihiin awaamiirtii la siiyo iyo meeshii la yidhaha ku dhaqaaq waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal barqa wanaagsan ayaan idinleenahay waayahay saaxiib yaal weli barnamijka ogaal ayaad maqleysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada saaxiibayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay lagu hadalhaaya baraha bulshada ayaad ku dhagaysataan xubintan wadajir waxaa idinkula socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo luul maxamuud aadan markaana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta madaxweynayaasha dalalka dariska la ah soomaaliya islamarkaana ay ciidamo ka joogaan gudaha soomaaliya kuwaas oo kale ahaa madaxweynayaasha dalalka jabuuti iyo kenya iyo ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya maalintii shalay ahayd ayaa sabab la xiriirta shirkaasi waxaa loo xiray dhammaan wadooyinka magaalada muqdisho kuwooda ugu muhiimsan balse shalay gelinkii dambe markii uu soo dhammaaday shirkaasi waxaa dib loo furay wadooyinka magaalada muqdisho baraha bulshada ayaana aada loogu hadalhayay dhanka kale isboortiska waxyaabaha laga hadalhaya waxaa qayb ka ah kooxda kubadda cagta manchester united ayaa xalay labo gool iyo eber waxay kaga badisay nottenham forest islamarkaana united-ka ayaa waxay iska xaadirisay fiinaalka tartanka karabowkaabka ee lagu dhigo dalkaasi ingiriiska koobkan ayaa fiinaalkiisa waxaa wada ciyaari doono manchester united iyo sidoo kale newcastle united oo sanadkani horyaalka brimer leaga bandhig aada wacan weyn ka sameynaya ayaa fiinaalka tartankan iskaga hor imaaday labadani kooxood ayaa waayahanba fiinaal aan soo gaarin balse labadooda ayaa waxay isku arki doonaan fiinaalka tartanka karabokaabka kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa sanadkani waxay tahay koox bandhig aad u wanaagsan ku jirta iyadoo kaalinta saddexaad kaga jirta horyaalka brimer leaga sidoo kale manchester united ayaa liiska kala sareynta horyaalka brimer leaga waxay kaga jirtaa kaalinta afraad labadani kooxood ayaana sanadkani waxay ku jiraan bandhig aad u wanaagsan labadooda ayaana iskaga hor imaan doona amaba fooda isdari doona fiinaalka tartanka karabowkaabka hadalhayntuna waanaga intaa markana luule dhanka iyo qormooyinka kamid ah wadamada yurub ayaa ku xukumay nin da ah in baahi loo dilo waxaana la geliyey xabsi ciqaabtiisana waa inuu xabsigaasi inta uu ku jiro uu baahi u dhinto ninkan la xiray gabadhiisa ayaa ka codsatay dowladda inay maalin kasta aabaheed la kulanto ilaa uu ka dhinto waana loo ogolaaday marka ay u imaanaysa aabaheed waxaa laga baari jiray inay u wado wax cunto ah ama cabitaan ah waxay u adkaysan weysa xaaladda aabbeed uu ku sugan yahay waxayna ku eegtay aabbaheed indha naxariis leh si ay noloshiisa u badbaadiso waxayna maalin kasta siin jirtay caanaha naaskeeda markii uu maalmo badan xabsiga ku jiray uu geeriyoon waayey ayaa ciidamadii ammaanka ee xabsiga shakiyeen waxayna qabteen gabadhii oo aabbaheed naaska siinaysa waxaana laga gudbiyey dacwo laakiin nafurnimadeeda ay u samaysay aabbaheed darteed ayaa saameyn ku yeelatay qalbiyada ilaalada xabsiga waxayna ku guulaysatay inay hesho xorriyadda aabbaheeda qalbigayga ifraaxay haddii aan soo qabto waxa ay leedahay marka runta iyo beenta laysku qaso waxa ahsan xaqiiqda marka xaaraanta iyo xalaasho ay isku milmaanna waxaa fasahaada ummadda marka dembiilaha iyo dhowrsanaha la kala garan waayo waxaa ruqaystay sharciga marka cadaaladda iyo dulmiga ay ku murmaan dushaada waxaa xabsiga ku jira garsoorkii marka mas-uuliyadda iyo boobka ay noqdaan wax laysugu faano waxaa hurdo shacabka marka diinta iyo dastuurka loo qabto doorasho waxaa maqan culimmadii marka nabadda iyo colaadda la isbarbar dhigo waxaa jira dad dana gaar ah ku qaba marka jahliga iyo aqoonta la tartansiiyo waxaa qiimo lahayn waxbarashada marka dawlad iyo dowlad la-aan la iska daba keeno waxaa jirin horumar qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey marka madaxda iyo masaakiintu kala cawdaan waxaa jirin alla kacabsi qormadan ayaa waxaa ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala cabdiqaadir faarax dulyar guud ahaan iyada ayaa u dambaysa xubinteen iyo bandhiga warbaahinta bulshada tan iyo kulan dambe nabadgelyo waa mahadsan ifraax iyo luul oo nala socodsiinaya xubintii bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ahayd barnaamijkeena ogaal markana saaxiib waxaan aadeynaa wararka soomaalida ka baxsan dunida inteeda kale ayaan aadaynaa ruushka iyo ukrein ayaan ku horumareynaye dowladda ruushka ayaa la sheegay in duqeymo ay ka geysatay galbeedka bariga waa bariga galbeed ee dalka ukrein sida wararku ay sheegayaan ku dhawaad afar qof ayaa la dilay kadib weerar ay qaaday dowladda ruushku oo ay ku ekeysay deegaano ka tirsan gudaha dalka ukrein saacadihii lasoo dhaafay deegaanka bakhtom ayaa iyo toban magaale oo kale oo hoos yimaada ayaa weerarka ruushku uu ku ekeeyey halkaasi duqeymo dhanka cirka ah madaxweynaha dalka ruushka valadimir zelenski ayaa sheegay in cadowgu ay weerarkaasi ay qaadeen laakiin waxyeeladooda inta badan laga hortegay sida uu sheegay dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ukrain ayaa goor sii horreysay uu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ruushku uu cadowtooyo xoogan uu maleegayo waxa uu damacsan yahay afar iyo labaatanka februaayo wixii ka dambeeyaa inuu xoojiyo ruushku weerarkiisa uu ku doonayo inuu kusoo qaado ukrain ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka arrimaha dibadda waxaana uu u sheegay ciidanka milatariga ukrain inay heegan galaan oo iska caabiyaan cadowga soo hujuumay sida uu sheegay tan iyo febraayo sanadkii tegay ukrain iyo ruushku waxay ku hardamayeen bariga iyo koonfurta ukrain halkaas oo tan iyo bilowgii sanadkan cusub ee bilowday ee halka bilina dhaaftay ay ukrain waxoogaa iska caabin ay ku sameysay qeybo badan oo kamid ah bariga iyo galbeedka ukrain dhinaca kale haddaan aadnana mareykanku waxa uu xaqiijiyey gelitaanka afar saldhig oo milatari oo dheeraad ah oo dalka filibiin hadalkaas waxaa xaqiijiyay dowladda mareykanka oo sheegtay inay filibiin ay ka sameysatay afar saldhig oo hor leh taas oo lagu soo waramayo in maraykanku uu markii u horreysay halkaasi saldhigyo ka sameysanayo qeybo muhiim ah iyo hantimi guurto ah ayuu dhigay halkaasi mareykanku shiinaha ayaana arrintan ka carooday oo digniin xoogan ka soo saaray filibiin iyo taiwan ayaa daris ah taiwanna waa jasiirad ka go-eysa shiinaha oo dooneysa inay shiinaha xornimo ka qaadato waxaana taiwan taageero xoogan siinaya oo xulafo la ah mareykanka shiinuhuna waxa uu dareensan yahay in haddii ay isxulufeystaan xaalad adag ama siyaasadda shiinaha ay halis ku noqon karto heshiiska washington waxay dejisay farqiga u dhexeeya xulufada mareykanka ee ay isku ballaarinayso kuuriyada koonfureed jaban waqooyiga australia iyo taiwan taas oo ka dhigan haddii ay filibiin gaarto in aag weyn oo wadamo dhan ah in isxulufeysi xulufaysi mareykanka ula yeelanayo taas oo uu shiinuhu fallaaga keligii ka yahay xiriirka meeqaamka weyn ee filibiin iyo u dhexeeyo ama cusub ee u dhexeeya filibiin iyo mareykanka ayaa waxa uu ku noqonayaa mid aada uga naxsaday shiinaha mareykanku waxa uu hore u lahaan jiray sanado badan xiriir inkastoo xiriirkaasi uu ahaa mid aan sidaasi u ballaarnayn laakiin iminka ama sanadkii u dambeeyey ayaa mareykanku uu isku dayay inuu cusbooneysiiyo xiriirka uu la leeyahay filibiin filibiin waxa ay danaynaysaa in ay mareykanka xulufo la noqoto maadaama aagga ay ku taal wadamada inta badan ee dhacaa ay mareykanka xulafo leeyihiin tani waxay ay horinaysaa ayaa layidhi colaada eh, ka aloosmi karto gacanka cad waa sida war qoraal ah oo kasoo baxay shiinaha lagu sheegay pyongyang iyo washington ayaa kala fogaan karo waxayna u muuqataa fal aan wanaagsanayn oo mareykanku uu sameynayo ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo kasoo baxay dowladda shiinaha taasi oo ay kaga caroonayso waxa uu sameynayo mareykanku dhinaca kalena midooda yurub waxa ay qorsheynayaan inay tababaraan shan iyo toban kun oo askari oo kale oo yukreyniyaan ah kuwaas oo la doonayo in lagu xoojiyo inay ka hortagaan weerarka ay soo qaaday dowladda ruushka saraakiisha ugu sarreeya ayaa u safri doono caasimadda yukrain ee magaalada kiyef halkaas oo la xaqiijinayo in yukrain la siinayo taageero loo qaaday taasi oo ah taageero saanad military iyo mid tababara midowda yurub wuxuu qorsheynayaa inuu tababaro shan iyo toban kun oo askari oo kale oo dheeraad ah ayaa lagu yiri war qoraala oo lagu daabacay warbaahinta roytles midowda yurub ayaa ku dhawaaqi doono si rasmi ah wuxuu ugu dhawaaqi doonaa tababarka askartan dheeraadka ah oo reer ukrain ah, xilli dagaal qaraar oo ka holcayo qeybo badan oo ka tirsan gudaha dalka ukrain kadib markii tan iyo februaayadin dhaaftay ee sanadkii hore ruushku halkaasi uu weeraray sidoo kale waxaa loo qaaday ukraine shan iyo labaatan milyan oo dollar oo lagu saacidayo kuwaas oo wadamada reera yurub ay ku horumarinayaan sidii ukraine looga saacidi lahaa dhaqaalaha weerarka ay ku tegayso mareykanka ayaa horey u ballanqaaday in isna gantaallo uu siinayo inkastoo mareykanku uu ka gaabsaday in gantaalada af lix toban oo kuwa ugu casrisan sanadkan dunida la joogo ay yihiin uu diiday inuu siiyo ukraine haddana madaxweyne jo biden iyo maamulkiisu waxay ballan qaadeen inay diyaar u yihiin sidii ukrain ay kaga caawin lahaayeen weerarada ruushka inay iska caawiyaan si kastaba dowlado badan oo reere yurub ah iyo mareykanku waxa ay ballanqaadyo ballaaran oo ay afkooda ku ballaariyeen ay ku sheegeen inay diyaar u yihiin sidii ay dhan walba kaga caawin lahaayeen dowladda ukrain oo lasoo weeraray februaayo dhaafay ee sanadkii markana madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan ayaa waxa uu sheegay in turkiga aanu ogolaan doonin markale in sweden ay ku biirto eh, qorshaheeda ah in isgaashaanbuurta neto codsiga ay dalbatay ay ku biirto ilaa iyo inta dalkoodu uu ogolaanayo in ay ka fogaadaan wax kasta oo xumaan ah oo ay ku sameynayaan diinta islaamka kadib markii nuqul ka tirsan qowlka eebe ee sharafta mudan kitaabka qur-aanka kariimka la dalka turkiga ayaa in muddo ah hortaagan dalalka sweden iyo finland oo ku biiri lahaa isgaashaanbuurta military ee reer galbeedku ay sameysteen ee nato turkigu wuxuu si carale uga muujiyey falki xumaa ee magaalada caasimaddu ah sweden lagu sameeyey toddobaadiyadiina dhaafay waxaana weli madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan uu ku adkeysanayaa inaanay sweden iyo sidoo kale finland aysan ku biiri karin ee nato waxaana uu sheegay in si cad uu hor istaagayo inay ku biiraan madaxweynaha dalka mm, turkiga rajab dayib erdogan ayaa ka falcelinaya arinta arrinta foosh xumeed ee lagu sameeyey afaafka hore ee safaaradda dalka turkiga uu ku leeyahay magaalada caasimaddu ah sweden halkaas oo nin xag jir ah oo nacayb ballaaran u qabo diinta islaamka uu ku gubay noqol ka mid ah kitaabka quraanka kariimka hadda waxaa la baabi'iyey gebi ahaanba oo toddobaadkii lasoo dhaafay la baabi'iyey shir saddex geesood noqon lahaa kaas oo looga hadli lahaa sidii loo horumarin lahaa codsiga labadan dowladood laakiin iminka mm, dowladda turkigu gebi ahaanba waxay baabi'isay shirkaas inay ka qayb gasho oo madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa si cad meel fagaaraha ka sheegay in shirkaasi uusan qabsoomi doonin oo dowladda ruushkuna ama dowladda aan iraada ee turkiguna aysan ka qayb noqon doonin weli saaxiib yaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhegeysaneysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho markana waa tahay saaxiibyaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana wararka ayaan ku noqonaynaa dunida inteeda kale eh mareykanka haddaan eedno hay-adda dambi baarista ee dalka mareykanka ee magaceeda loo yaqaano f b i da ayaa mar kale arbacadii shalay waxay baaris ay ku sameysay guriga gaarka ee uu leeyahay madaxweynaha dalka mareykanka joe biden uu ku yaala roberton beach oo ka tirsan gobolka dalwara ee dalka mareykanka qarinkiisa gaarka ah ee madaxweynaha dalka mareykanka jo biden ayaa u sheegay warbaahinta in saraakiisha f b i du aanay guriga ka helin wax warqado sir ah oo cusub taas oo ay aaminsan yihiin f b i du in warqado sir ah ay yaalaan guriga madaxweynaha dalka mareykanka jo biden tan iyo bilihii lasoo dhaafana baaritaan xoogan ayay f b i du ka waday halkaas waxayna tuunsan tahay in sirta uu hayo jo biden ay tahay mid qaranka lagu dhibaateeyey qareen lagu magacaabo baba bababuur ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in baaritaanka guriga madaxweynaha mareykanka jo biden uu ka koobnaa uu guriga ka kooban saddexda dabaq dhammaan baa la baaray saddexdaasi dabaq waxaana baaritaanku uu socday sideedii subaxnimo ilaa iyo duhurnimadii saacaddu markay ahayd laba iyo tobanka ilaa iyo kowda duhurnimo baaritaanka guriga ayaa gaaf waliba laga sameeyey iyadoo ciidamada f b i du ay gaaf wareegayeen qolqol ayaa loo galay guriga sirta ayaa la baarayay waxaana la akhriyey warqadaha qaar iyadoo ay warqadaha qaar ee mowduucyada ay ku qoran yihiin ay f b i du ay qaadatay hay-adda f b i da ayaa tan iyo laba bil ka hor waxa ay sameysay baaritaan xoogan oo ay ku hayso guriga madaxweynaha dalka mareykanka madaxweyne jo biden madaxweynaha dalka jaad maxamed diyaabi ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka israael benjamin netanyahu maxamed diyaabi ayaa booqasho rasmi ah wuxuu ku tegey markii ugu horreysay cariga dhulka yahuudda ah ee maamulka israael uu ka taliyo waxaana uu sheegay inuu furi doono safaaradda qaranka mareykanka ee afrikada dhexe ee yahuuddu iyo sidoo kale ay yeelanayaan dowladda jaad waxaana taasi uu ku carabaabay isagoo oo ku sugan gudaha magaalada caasimadu ah maamulka yahuudda labadii kun iyo sagaaliyo tobankii intii eh, lagu guda jiray markii xilka uu horey u hayay madaxweynihii aan iraday ra-iisul wasaaraha iminka talada haya ee benyamin netanyahu markii xilku dabayaaqada uu ka ahaa ayaa xilligaasi waxaa jiray wadahadal ee eh, bilow ah oo lagu doonayay in lasoo gabagabeeyo xiriirka la caadiyeynayo ee u dhexeeya labadan dal laakiin imika waxay u muuqataa in dowladda jaad ay si rasmi ah u caadiyeysay xiriirka yuhuudda ay kala dhexayso maxamed diyaabi aabihiis idris diyaabi oo hore u ahaa madaxweynihii hore ee jaad ayaa in ka badan soddon sano ka talinayay dalka muslimiinta u badan ee xilligaasna waxaana la dilay markii sanadku ahaa labadi kun iyo koob iyo labaatankii waxaana isaga laftiisuna uu isku dayay inuu ka shaqeeyo sidii xiriirka loo caadiyeyn lahaa laakiin wakhti dheer ayay qaadatay xiriirka ayaa ahaa mid aamusan tan iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii waa xiriirka u dhexeeya yahuuda iyo jaad eh laakiin imika waxaa u muuqdaa mid la caadiyey muusaad waxay door dhexe ay ka ciyaartay ilaalinta xiriirka aamusan waxayna ballan qaaday in xiriirka aamusan la shaac bixiyo ayuu yiri mas-uul u hadlay maamulka yahuuda xilli uu ku sugnaa magaalada caasimadu ah dalka waa magaalada caasimadu ah maamulka israa'iil aragtideenu waxay tahay inaan xiriirkeena muhiimka ah aan xoojino waxay tahay safaaradda inaan furno waxa ay tahay in xiriirka nagala dhexeeyo inaga iyo jaad uu noqdo mid caadi ku soo noqdo ayuu yiri mas-uulka u hadlay israa'iil si kastaba israa'iiliyiinta ayaa xiriirkooda dunida inteeda kale ay la leeyihiin waxa uu ahaa mid ay joogteynayeen tan iyo labadii kun iyo sagaal iyo tobankii dowlado dhowr ah oo ay ka mid tahay jaad ayaa xiriir caadi ah waa dowlado dhowr ah oo ay ka mid tahay jordan ayaa xiriir caadi ah la yeeshay dowladda ama ah, aan iraadee maamulka yahuudda ee inta badan dhulka falastiiniyiinta xooga ku haysta ee fadhigiisu uu yahay bariga dhexe weli saaxiibyaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa layidhi madaxdii loo egmaday iista afrikana odayadeediiya baa eegadan ku shirayaa la yidhi meel agteenna ahe akhbaar maxaad ka haysaan ways xoga ogaadaay aryaa axmedow anigu jawaab kuuma hayo anaa su'aal kale qabe afaartii oodaayees arke abniga may adkay raabaan afaartii oodaayees arke abniga may adkay raabaan waran naftay su'aal yaab lewa qaba hatu ka hora lanko agle dhiman eh gabartoolekadaray maylare wal jaaba eh gur meel bohol baali eh oo roogsidi gabartee jaaba lagurow nagdi boholya biisheenti biyowini dadba badan a wedeen mays eray biyow untun dadab e wedan gabartun hobad giridi gaada doonan gabarti anti isqobadi biyoyi giridi boholini gabarti gaadi madaasa gabarti mayba qobsitay geeda qobsiti oboholi gowshe eh madaasa ma ertay obow galanti inqoboy obow galanti inqoboy erti geeda geeda qobsiti naftiisa goy biyoya raasi usugo roorao haafati kanagadi mayl eray lan yaw gabarti adla jirta jaabaha laguurlaka ari waata wala eri madaasameeray eh. obow obowdiya iyonay geedgobsashoodiya maliyaabne eh. anigiyaas liyaabi oo geedagii ligooyiya warku bilaawi reed ino afar obay isniskuano tallang maliyaabne eh. hoobiyugu minan subarnan iskuguraaya liyaabi warana waxaan odhan lahaa mugdigii in laga soo baxo horumarkii muuqdo martigelisay caasimadda iyadu shir muhiimay madaxweyneyaal baa is arkiya mudanayaashiie muwaafaqiya khayr baa shirkana laga malaynaa warwar ma haysaane markii shacab iyo dawlad dawlad iyo ciidanba loo midoobay shabaab kobtaydii eh. maaragtaa ku dhacday farxadkoodana waxaa la yidhi eh. wadammada deriska nalaha ka sokayn maayaan kadibna waxaan maqlay madaxweyne xasan sheekh eh. inuu isugu yeedhay madaxda wadammada deriska wuxuuna leeyahaa la yidhi waxaanaan ku maqlay lama joogine waana nugu shabaab waana nugu daawateene annagu idin xaasidimayna iska celiya bahalkii waa kaas wararta waayahan soomaalidu madaxda ay casuunto ma dhega fududaa jirin laakiin kuwaan markii la wacay taliya ciidan iyo wasiir gaashaandhig iyo madaxweyne kalama harin weliba wasiirro u diray madaxweynuhu inay soo dhoweeyaan marka halkaa waxaa iga muuqata nimankii xaggiinnaa loo soo eriyee saad yeeshiinnin walbaa inuu isleeyahay war wax ma ogadiine shirkan waxaa la yidhaahdaa somaali frontiral state samin oo micnaheedu uu yahay shirka waddammada safka hore ee soomaaliya waxa laga wada hadlayana waxay tahay dagaalka shabaab sidii la yskaga gaashan lahaa war idinkoon isdaalin maanta shirka wuxuu u dhexeeyey waryaa oo maaha iyo array kala ah habaarigaane iyo salaamno waaryaahahen wala weynay wadamada soomaaliya la bay ku jirtaa somalilan shirka ma lagu casuumay wargabooso war mahaysida shalay diyaarad baa imaaraadka ka kacday markii ay ku sii dhowdahay waddankii ay u socotay ayaa cilad lagu ogaaday dibayna u soo noqotay saddex iyo toban saacadood kadib garoonkii ka duushayay ku soo degtay kadibna warbaahinta caalamigaah waxay ciwaan ka dhigeen diyaarad saddex iyo toban saacadood hawada ku jirtay oo ku soo laabatay isla garoonkii ay ka duushay kadibna waaxid qowdhan hoo caraysan ayaa wuxuu ku soo qoray waa barta ay maanta somalilan joogto soddon sano aan hawda ku jirnay halkaan ka dulnay baan ku soo laabanay <laughs> jugjug meelaan isku surnaawa dheega jari aryaadhaha calanka soomaaliya meel kasta laga suran laasxaanood suuhdintii somalilan sow kama sokayso war anigu faysal cali waraa waxaan ka maqli jiray xuduuddeennu waa garoowe war kalemaanay warka adla waalataana idinku nacaye shirkii madaxda bariga bariga afrika madaxweynuhu ku casuumay ah. waa socdaa shir lamid ah oo muqdisho lagu qabtana waxaa u dambaysay ah. kii oo shirkii igad lagu qabtay war somalilan waxba ka garan maysaane diyaarad meeshay ka kacday ku soo laabataa kuma cusba sababtoo ah kuwa garoonkeeda ka kaca hargeysa duqoyn jiray markaasay haddana garoonka fariisan jireen war wargaboosow hargeysay kaaga dhegtay waxaa laguu sheegay madaxweynayaalka geeska afrikaoo ku shiraya muqdisho maxaa muusal biixi looga reebuu taagan yahay adaan fahmini naw war wallaweynay adeer run laysu sheego shirka looma dhammee war kalamaanay war ma haysiine jidadka magaalada muqdisho dhan waa la xidhay shacabkana waxaa la yidhi aalamiintayoo cagtiina maala daruufaana keentayoo waa dareemi karnaa laakiin waxaa la yaab ohoon la yaabanahay qolada hoobiyaha soo ridda maxaa loo qaban waayey warmirkaa mirkaa isagaa anigaa ku mashquulaye marka ciidanku amniga sugo waddooyinka dhan xidhaan dhaqdhaqaaqa shacabkana ay joojiyaan ciidankan ku mataansanoo madaafiicda iyo hoobiyaha soo bilaaba maxaa loo dhugan waaye xaggeese soo maraan arya axmed dheerow bilaashaad had isu xanaajihaysaah shaqadan mararka qaar waa tii la wada qaba jiray meeqa jeeraa lagu yidhi ma majaabeesa meelkaaley ka muulax muulax leeyihiin majaabeesa meelkaaley ka muulax muulax leeyihiin war isundhowal mooshiidin beledku haba meelo hirhirinye meelonan shalkiisan tashidanta war kalamaanay war ma haysiine shan iyo toban qodobo culculus ayaa ka soo baxay shirki wasiirkii madaxda soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya saddexda madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha etoobiyana waxay qalinka iskula duugeen qodobadan qodobka koowaad oo ugu horreeya wuxuu yahay in la tixgeliyo madax banaanida dhuleed tan siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya qodobka labaad waxaa dowladda soomaaliya lagu bogaadiyey dagaalka ay la gashay shabaab lama koobi karee kuwa muhiimkahan idiin sheegayahe qodobada kale ugu culculus waxaa ka mid ah in si wadajir ah loo wada go'aansaday ciribtirka al-shabaab iyadoo laga saarayo dhammaan meelaha ay ka joogaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah in la soo dhoweeyey codsiga dowladda soomaaliya ee lagu qalabaynayo ciidamadeeda ayna ku heli karaan hubka fudud iyo kan culus korna loogu qaadaya awoodda ciidamada federaalka ah ee s n a loo yaqaan qodobka afar iyo tobanaad wuxuu dhigayay in dowladda soomaaliya laga taageero dadaalka ay ugu jirto in gebi ahaanba laga laga qaado cunaqabataynta hubka dhammaanta sanadkan ka iyadoo la wada qiray inay dadaal badan gelisay xakamaynta hubka qodobka ugu dambeeya shan iyo waxay madaxdu wada go'aansadeen in layskala shaqeeya si wada jir ah adkaynta amniga xuduudaha iyadoo la ciribtiraya argagixisada war cabdikuusa waxaad ka tagtay qodobka tobanaadoo sheegaya howlgal qorshaysan inay wada fuliyaan wadammada safka hore oo ay sheegaan inay ku ciribtirayaan shabaab waddamada safka hore shabaab markii la jebiyey miyay soo tooseen war soomaaliya xuduudda la leh qaar aanan aaminayn baa ku jire ciidamada iskaashanaya qaarkood amay hub ka guuraanoo ka tagtagaan si ay nimankii u qaataan sidii ka dhici jirtay xiryaha ay ka guuraan ciidamada etoobiya wargabooso waagii hore shabaabka soomaaliya lagu dhex korinayey ummaddaanuna inaysan jid iyo jaha yeelanaa laga rabay xataa kii ka baxa dib baa loogu soo celi jiray laakiin markii soomaalidii inta kacda dhacday la arkay inay heryadii iska dulqaadayso nin walba waxaa u caddaatay daadku inuu gurigiisa ugu tegayo marka waxaa lala kabashkabash leeyahay dan soomaaliyeed maana nin walba uyaanbelidu ku soo gelin waayo aryaadhaha madaxdu hadday qodobadan ku heshiiyeen fulinaa horta laga rabaa waa tiina hore loo yidhi haddaan waxaan lugu heshin hadhow lugugu hilima hadda waxaan lugu heshin hadhow lagugu hilima war ma haysaane golaha wasiiradu waxay ansixiyeen xeerka la dagaalanka argagixisada war waxaas macawisleeyaa mar hore ansixiday war meeshii lagu arko ha lagu toogta maa la yidhi war shiikha shabaab fuaad shongolo waxaan ka maqli jiray gaal qofkii arka ha la dilo inkastoo asagu muwaadin iswii dhishan yahay marka hadda golaha wasiiradu qofkii argagixiso arka ha la dilo miyay dheheen warwarka way iga dhex gasheene golaha wasiiradu xeerka la dagaalanka argagixisaday ansixiyeen ka socdaalkana way ansixiyeen mucaaradada sharciba waxaa la yidhi hadday baarlamaanka ka gudbaan waxay wax weyn ka tarayaan amniga laakiin anigu waxaan xasuustaa xeerka la dagaalanka argagixisada dhowr jeer hadda ka hor in la diidey marka baarlamaankanna waan ogaan doonaa waxay ka yeelaan horta baarlamaanadii horee diiday ma lagu dhex jiray war xildhibaan shariif mustafa oo fadhiga baarlamaanka ka hadla maalin dhawood wuxuu yidhi shabaabka meelaha fogfog laga raadinayaa anaguna dhex fadhiyaa <laughs> dad badan hasu fiiriimadaas madeeyo warka hayga dhex gelina baarlamaankii horeo tobnaadna xildhibaan cabdulaahi goodax barre waa kii yidhi kaasaa shabaaba inta farta ku fiiqay anaana aqaan warwar ma haysiine taliyaha hay-adda nabad sugidda mahad salaad xildhibaan ma war taliyihii hore hay-adda nabad sugidda saad yaasiin asba xildhibaan maahan warna miyaa kursigan lan walba ka fadheeda ma xildhibaannimada lankadiida war fahad sababtii loogu diiday waa ogeyne mahadlaxo u eebsaday war fahad hadda xilmahayo waa ka nabadgelaysiine afaaraha mahad maa ka baxdaan horta kursiga mahad haddii shabaab lagala tashan lahay halla gubaydehi lahaayeen ma murtada intay ku xukumi lahaayeen horta nimayo haddaan soo xasuustay waxaan idin weydiiyey dalabkii shabaab baarlamaanka uga codsadeen inay madaxweynaha mooshin ka keenaan oo xilka looga xayuubiyo xagguu ku dembeeyey baarlamaanku ma aamusay uga jawaabeen war marka ugu horraysa aad mooshin maqasho meeshuu ka yimid waa taqaan war anigu waxaan ka baqayaa sharciga la dagaalanka argagixisada golaha wasiirada ay ansixiyeen markii baarlamaanka la horgeeyo inuu koorumka dhammaan waayo aryaa markaas warka xildhibaan shariif mustafa wallee ku caddaamaayo war cabdulla xildhibaankaasu raaligelinow ka bixiyey warkaase sow inuu ka noqdo asagana gar kuma aha warwarka hala waalanine ergada kursiga hoob boqoafartaniyo waa uu kala kacday sanadkan gudahiisna laba maray doorasho galeen kursigaasoo hore mahasanaad ugu fadhiyeyna maanta waxaa ku soo baxay xildhibaanka cusub ilyaas sheekh axmed war ergada hannabin anigu waxaan maqli jiray nin dooran doorta ha u dhahdeen dadkase ha u dambaajiseen odayaashii layidhi heshiishay shabaab la soo galeena galbeedka hiiraan oo halgan lagu qabtoo beledweyne dadweyne la keenay xaggee loo gudbiyey warhaanyoe maalin dhoohaytayaashan silli kugu gumilaysan malahayne war hadda ka hor madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf dabageed wuxuu yidhi oday shabaab la xiriir intaan dagaalka ku jirnay ayaan soo qabannay maadaama nin waayeel u ahaa waxaan damacnay inaan sii dayno waxaan dhahna dadkaan kugu shirinaynahay beriyaan ka ahay waxaasna shaqo kumilihi dheh waana ay qasbaan shabaab ma rabin dheh kadibna odaygii markaan dadka hor keennay warkaan ku haysana maan mid ka daran ayuu meesha ka sheegay kadibna mikrofoonka intaan ka debine annaba sugud u dhiibnaa dhanaxamar iyo xabsi dhaxaligeey aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ow suutaa u faadha sheela qaab ninkii la showraa shabaab suutaa u faadha sheela qaab ninkii la showraa al-shabaab war cabdulla waxaan maqli jiray kaynu dhigannaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa war anina welibaa dheegi jiray maxaa sheekadeenii nacas inta shiraysa dumarkii dabal ugu sheegtay shalaagalab maqli jire fakatay oo talade ni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo jirteenni fashilanto fara kuma jirte kowdhe war waxaad ka tagtay haddaad saas u fududahay waadiga iga fasaxantee faadumoy faraskaagu ha ku qaado war cabdikuusow cabdulaahi xalal weyste hadduu ku dhegaysto dib u heesi maayo waryaan u kala wada <laughs> hal weysta oy danda diiday waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaa idinla socodsiinayay waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaad isaaq intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo adigu u baahan waan lacas allaylhi balaayo hadday nabaad baado allaylhi balaayo ninka ku dhigine nabaxsadayna waa fulay ಸಂಪ್ರಯೇ balaayo ninka maqasha awgeed hallaylahay balaayo sanka galay